bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd darsigan waa darsigii afraad ee ka mid ah min kitaab صifaةi salaaة الnabiy min الtakbiiri ilى الtasliimi kaأnaka taraha lsheekh اlalbani raxmat اllahi tacalى عalayh qaala imam raximah اllahu taعaalى baabu ma yaqطacu الsalaaةa salaada wixii goynhayay buu baab yahay soo halkaa maynan ku joogin salaada wixii goynayey ee ruuxa muslimkaa la rabay inuu iska ilaaliyo markuu tukanayo ayuu sheekhu bilaabay maanta wa kaana yaquulu wuxuu ahaa suubanuhu mid yidhaahda yaqtacu salaata arajuli ninka salaaddiisa waxaa goynaya idaa lam yakun bayna yadayhi hadduusan hortiisa ahayn uusan hor oolin ka aakhirati araxli rarada qaybteeda dambeoo kale almar'atu haweenaydaa goynaysaoo salaaddii goynaysa alxaa'idu dhiigga qabta ama alxaa'idu baaliqadee qaangaadhka ah waalximaaru dameerkaa goynaya iyo waalkalbu اlaswadu ayga madow qaala abu dar radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi oo saxaabiga xadiidka warinhaya ah qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa baalu اlaswadi min alaxmari eyga madow ka gududan ama cas muxuu kaga duwan yahay faqaala nabigu wuxuu yidhi alkalbu اlswadu eyga madoobe shayطaanun waa mid khayr daran ama waa shayطaanba baabkan marka uu sheekhu baabaystay axaadiid badan baa ku timid xadiidka abudar baana ugu cad dhowr masala marka ku jirto masalada koobaad waxaa weeye qaطcigan la sheegay macnihiisu muxuu yahay yaqطacu salaaةa الrajuli idaa lam yakun bayna yadayhi ka aakhirat araxli qacigaas jumhuur ahlicilmi waxay ku fasireen nuqsaan ajirkii baa nuqsaamaya ah yaqtacu salaata arajul ay yanqusu aw yunqisu salaata arajuli bay ka dhigan tahay ajirkiisii iyo hawaabkii salaadda ayaa dhaawac gaadhaya oo nuqsaamayo isdhimaya haddii adoo tukanaya ee sutrana aysan kuu oolin ay ka hormaraan haweenay baaluqaa ama dhiig qabta iyo dameer iyo ay sidaas waa jumhuur ahlicilmi min asalafi wاlkhalafi ilaa yowmina hada saasaa loo badan yahay culummo aan badnayn qaciga waxay ku fasiraan buطlaan salaaddii baa buraysa ah salaaddii baa buraysa oo yaqطacu salaaةa الrajuli bimacnaa yubطilu salaaةa الrajuli bay noqonaysa ruuxa salaaddiisa waxaa buriya haddaan hortiisu aysan oolin sutro iyo gabaad uu iskaga difaaco waxa maraya saddexdaa shay ee la sheegay baa burinaysa qolyaha sidaa qaba waxay ku xoojiyaan ra'yigoodaas riwaay xadiidku uu leeyahay riwaayo xadiidku uu leeyahay oo ku timaada fii saxiixi ibni khusayma wabni xibbaan oo ah odhanaysa tucaadu الsalaatu min mamari min mamari اlmar'ati wاlkalbi wاlximaar salaadda waa la soo celiyaa oo waxaa laga soo celiyaa in ay ku hormaro madow ama haweenay ku hormarto ama uu ku hormaro dameer marka yaqطacudii iyo tucaadu الsalaatu salaaddii waa burtay dib ha loogu noqday macnuhu noqday wadaaddana waxay dhaheen riwaayada tucaadu الsalaatu min mari اlximaari wاlkalbi wاlmar'ati ah maxamed bin waliid baa la tafaruday can cabdillah ibn cabdillah cala ashaami ayaa la tafaruday tafarudkiisna lama aqbali karo waxaa kaloo ku jiray dhaheen hishaam bn xasaan oo riwaayadkiisa can hayri ibni siriin aan xoog badnayn adu far bay gelgeliyeen wاlcilmu cind allah qacigaasi adugu jumhuurtu siday u badan yihiin waad moodaa inay quruxsan tahay waad mooddaa inay quruxsan maaa yeele salaaddii maadaama aynu ku gallay si yaqiin ah oo ninka muslimkaa salaad saxiixa ah oo wax dhiba qabin uu galay burinteeda la yidhaha way burto waa baaila ah. daliil cad bay u baahan tahay daliil cad bay u baahan tahay akaru salafna halkaas ayay ku dhageen macnaha labaad ee ku jirana waxaa weeye alxaa'id maxaa looga jeedaa masalada labaad alxaa'id alxaa'id sheekh albaani iyo jamaaca la mid ah iyo rag fara badan culum waxay ku fasiraan albaaliga albaaliga almar'atu alxaa'id haweenayda qaangaadhka ah saasaa loo jeedaa oo maxaa meesha ka baxaaya gabdhihii yararka fudley iyo gabadhaan qaangaahin hadday ku hormarto dhib ma laha laakiin alimaam ibnu khusayma fii sax asaga wuxuu ku faahfaahiyey almaratu alxaa'id in loo jeeda haweenayda dhiigga qabteen daahirka ahay waxaana meeshaa ku baxaya haweenayda daahirka aday ku hormarto dhib ma laha laakiin haweenay dhiigga qabta aday ku hormarto caado qabta salaaddii markaasi nuqsaan baa gaadhaysa ajirkii ama way buraysaa calaa ra'yin labada qowleenu hadda soo maraynay wadaaddo waxay yidhahdeen alxaa'id in lafdiga axaa'id ah in la dhexgeliya xadiidkan abidar waxay ka timid riwaayo uu leeyahay cabdulahi cali eh, ibnu zayd bnu judcaan oo dacfi ku jiro almuhim si kastaba noqotee ninkaasi waa in xadidka la taxsiiniyo xadiidkuna shaahid bul xadiid ibni cabaas buu leeyahay inuu sugan yahay baana raajixa xadiidku lafdiga weliba xaa'id uu xadiidka ku jiro waxaadna moodaa ra'yiga odhanaya alxaa'id in laga dhigo muxuu ahaayey haweenayda dhiga qabta inuu roon yahaad moodaa oo ra'yiga kale baaliqada aan la marin sababkuna waxaa weeye almar'a haddii la yidhaahdo mara inta badan waxay ku dhacdaa ruuxa dumarka qaangaadhka ah lafdiga almara haddii la idlaaqo qaaliban almara waxaa loola jeedaa haweenay hanaqaad oo taaba gashay oo qaangaadhay oo markaasi dhiigga heshay yaaba loo jeedaa alxaa'id marka qaydka haddii la raacintaasi waxay noqonaysaa barankafayl bay noqon marka hadalka riwaayada ama naska saxaabadii nabiga ka sugan in macna dar lagu xambaarana ma quruxsano marka in ta'kiid laga dhigo waxaa ka fiicdan in tasiis laga dhigo lanna alasla fi اlkalaami atasiisu la takiid haddaan hadda dhahno almar'atu haweenayda alxaa'idu dhiigga qabta laba macnoo kala duwan wey haweenay baaliqa xaggana dhiig qabta oo waxaan ka ixtiraazaynaa طaahiradii haddiise laakiin lagu fasiro alxaa'id waa albaaliqa almar'a ba inoo soo tustay wey lafdiga almar'a baa kutusaya haaliban kuna dhaca dumarka waaweyn oon foodayda weli aan qaangadhaan ku dhicinba alxaa'id haddana haddaad tira waa albaaliqa looga sii jeedaa marka ta'kiid bay noqon oo wuxuunbaad sii dhuujisay mooyeene macna cusub maadan kordhin adugu macaanidaas meesha waa ku jirtaa sheekh albani iyo jamaaca min ahlicilmi iyagu qaciga butlan bay ku fasiraan alimaam axmed bin xambal asagu wuu dhexdhexaystay oo wuxuu yidhi hadday ku hormarto haweeney adoon sutar kuu olin ama xaa'idla ha noqoto ama baaliq ha noqotee salaadeeda buri mayso xadiidka caaishana tusahaya in nabigu iyadoo gudbanoo hor jeefto uu tukan jiray hadday dameerku hor martana aydna salaad hijaabi mayso oo waxaa tusahaya xadiidkii ibni cabaasin nebi maxamed saxaabada tukanaya inuu isagoo dameertiisii wato hormaray kadibna uu dameertii sii daayay safkana u galay wuxuu laakiin ey madow maalinku ku hormaro salaadda waad soo celin buu maxaa yeele eyga madow asagu inuu jebinaya wax mucaarida ma laha haddii la tadqiiqiyo usuulkii qawcadiisa la fiiriyo labada xadii midna mucaaridimaya axaadiista labada xadiidka ibni cabaas ee dameertu inuu watay safkan hormaray ah iyo caaishahii nabiga horgudbanayd iyadoo asagoo habeen salaatuleyl tukanhaya ah ma mucaaridaan labada xaadii idan maxaa yeelay shala soo maray in nabigu uu reebay in lagu tukado sabada geela wa maca daalik waxaynu soo maray inuu geela ka dhigan jiray mararka qaarkood suturo iyo gabaad in dumarku hadday ku hormaraan salaada ay jabiyaan ama ay ajirka nusqaamiyaan diidi mayso sarar ay ku jiifaan hee inaad xaggeeda u tukato isma mucaarada hayaan ibnu cabbaas dameertiisii ayadoo laftirkeedu meesha ma imanayso suturaday hor martay maxamed iyo sutrada dhexooda martay mise safafkii dambey dhex martay mise meel ka fog bay martay lama hayo nasu midna kuma imanin anoo dameer wartaan soo hormaray bacda saf kadibna salaadii waan gala waxay u inkaraan maalik bn cabbaasi ma'muumiintu mar haddaan imaamkoodii salaaddii laga jabanaynin oon gabaadkiisii isagii aan la kala dhex marin ma'muumiinta in la dhex mari karo waaban soo marray oon dhib lahaynba oo sababka la bixin la dhex qaadi marka xadiidka ibni cabbaasna ma mucaaraday axaadiian midka caaishana mucaarad kuma haddii halka qaabkaa naasikhna ma jiro naasikhna ma jiro laakiin axaadii waxaa jirta odhanaysa laa yaqطacu salaaة اlmari shayءun wadra'u ma staطactum ruuxa muslimka salaadiisa wax jebiya ama gooya ma jire dadka idin hormarhaya intaad awoodaan iska difaaca xadii oogu xoog badan sanadkiisa xasan buu xaafid ku sheegay fii addiraaya fii takhriij axaadiid lidaaya oo saxaabigii ibn abi cayaash la odhan jiray muslimiintii diin marka lagu dhib waagi dambe nabigu u duceey u qunada soo baxsan jiray ahaa ayaa nabi maxamed oo tukanaya damiir hormaray xadiidku suu tilmaamayo markaasuu saxaabi wuxuu hi subxaan allah subxaan allah subxaan allah nabi allow dameerka dameerka salaaddii go'day markuu salaaddii nabiga ka baxoo dhammaystay yuu nabigu wuxuu uhi man almusabixu eh, aanifan ninkii subxaanlaysanaya mar dhoweyto yuu ahaa wuxuu nabi allow anigaan anigaa subxaanlaysanaya oo maxaa jira waxaan maqlay saxaabadu ii sheegeen in dameerku hadduu ku hormaro salaadda ay ka kac tahay markaasuu nabigu yidhi salaada ruuxa muslimka wax gooya ma jiri wax jabiyo xadiidka hadduu asaxo wuxuu noqonayaa naasikh buu noqon maxaa jira wuxuu keenay xukumkii hore ee uu saxaabada ka maqlay wadaadku iyo xukumkii dambe nebi maxamed uu yihi wadra'u ma staطactum laa yaqطacu salaata mari shay laakiin wadaadaha badankood xadidka waa daciif bay leeyihin ama alxaafid wuu taxsiinaya isnaadkiisa wاlcilmu cind allah salaaddii adugu nuqsaantaa bal ku daaya inta uun wa la helhayo hadda ku degdegi mayna salaadda way buraysaa ama axmed asagu iyo isxaaq ibn rahuya iyo min almutaahiriin wاlxanaabila sidaasay qabaan asalaatu tijaaha alqabri wuxuu baab yahay in loo tukado qabriga xaggiisa asalaatu tijaaha alqabri wa kaana sala اllahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yanhaa mid ka reeba ummadda ka reeba can tukashada loo tukado tijaaha alqabri ay muqaabil alqabr qabriga xaggiisa qabri asagoo kugu quman xagga qiblada kaa jira inaad u tukato yuu nabigu diido ummadda ka reebo fa yaquul wuxuu odhan jiray laa tusalluu ila alqubuuri xagga qubuurta ha u tukanina walaa tajlisuu calayha hana ku in la ixtiraamay u baahanto in lagu fadhiisto goga laga dhigto la bahdiya lama ogolo oo ixtiraam buu ruuxa leeyahay hadduu nool yahay hadduu dhintaba in xaggeeda loo tukadana lama ogolo aad buu waliba nabigu hawshaa uga adkayn jiray saxaabada xadiidkana waa min xadii abi martad alhanawi saxaabigaasaa wariya xadiidku waana xadii saxiixa weeye ood garanaysa xadii sugan weyn maran lahayn aad baa marka la iskaga ilaalin jiro oo loogu dadaali jiro in layska dhowro oo aan lagu dhicin marka salaada qabrigu waa dhowr qaybood inaad xaggeeda u tukato iyo inaad ku dhex tukato labada mid un wey wax hadda laga hadlaayo inaad xaggeeda u tukatana xadiidkii baa kuu diido oo lama ogolo inaad ku dhex tukatana lama ogolo qubuurta labadaaba waa la iska ilaalin axaadiiii badnayd abu hurayre iyo caaisho iyo ad garanaysaan qaatl اllah yahuuda wالnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid xadiidka ibn cumar laa tajcaluu buyuutakum maqaabira ijcaluu min buyuutikum salaatakum ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum walaa tattakhiduuha qubuura riwaayo kale idan guryihiinna salaadda aad tukanaysaan wax ka siiyaa layidhi guryihiinna qubuur ha ka dhiganina xufaaddu iyo fuqaadu waxay ku fasireen xadiidku wuxuu leeyahay salaad iyo qabri isma qabtaan isku baabna ma ah gurigu lagu tukan waayo nabig wuxuu ka soo qaaday qabri guriba ma ah idan qubuur iyo maqaabir iyo salaad way kala caagan yihiin wey macnaha meesha ku jira iyo nebi maxamed oo yidhi yuhuud iyo nasaar allaha lacnado waxay ka dhigan jireen qubuurta ambiyadooda iyo sulaxadoodii ay masaajid ka dhigan jireen marka meel lagu tukado oo alla loogu dhowaado qubuurta in laga dhigta lama ogolo xaggeeda in loo tukadana lama ogolo qodobkaasi fuqahadu muran kama qabaan sida ibn cabdilbar iyo ibn rajabba ay ka hadleen masalada muran ma waxaan laisku hayaa keliya salaaddii lagu dhex tukaday maqaabir ama xaggeeda loo tukaday ma buraysaa mise ma burayso akar اlculamaa waxay leeyihiin salaaddii ma burayso laakiin waxaa weeye nuqsaan baa gaadhay macsiyaad ku dhacday jamaaca axmed uu ka mid yahay aimo badan wa salaaddu way buraysaa waa in la soo celiyo tajibu icaadatu way burto waa in la soo celiyo alimaam ibn rajab alxambali aad buu u faahfaahaya waxaa sidoo kale faahfaahasha ninka la yidhaahdo ibnu mundir fi اlawsط wa akaru ahli اlcilm calى karaahiyati الصalaaةi bayna اlmaqaabiri wa ilى اlqubuur salafku badankood sidaasay qabaan xataa imaam shaafici umku sidaa ku dhigay inay maslada aysan maslo bannaan ahayn oon la ogolay waxaa kuu soo hadhay salaatljanaazada ayadoo ma lagu tukan karaa maqaabirta dhexdeeda middaa ayadoo axmed uu fududayn jiray masjidka ku dhex yaalla ee loogu talagalay in lagu tukada keliya salaatljanaazana way bannaanta odhan jira wuxuu kala reebi jiray salaadaha sunnooyinka iyo waajibaadka kale madaxa bannaan ee bannaanka iyo masaajidda loogu talagalay iyo janaazo masjid loogu talabo maqaabir ku dhex yaalla wuxuuna odhan jiray waxaan ka ahayn salaat اljanaaza laguma tukan karo masjidka laga dhex dhisay ee qubuurta dhexdeeda laga dhex dhisay anas iyo jamaaca min asaxaaba wataabiciin ayagu waxay dhihi jireen masjid walbo qubur ku dhex yaala hala dumiyo mana ogolaan jirin maalin bu wuxuu soo maraa isagoo socda taabiciin dad muslimiinoo meel tuulaa degan oo qubuur dhexdeeda masjid ka dhisaaya markaasuuhi maxaa qubuurii masaajid ka galay waxaa nala fari jiray inaanu duninno masaajidda ku dhex yaalla qubuurta marka aad bay ugu adkaayeen saxaabadu iyo taabiciintu hawsha waa in la kala fogeeyo markii uun shiicadu waddanka ku soo badatay muslimiintu ay soo dhex galeen dad asalkoodii wataniyiin ahaayoo bariga eshiya ka soo jeedaan muslimiintu ay ku soo biireen baa aad waxaa u batay in qubuurta lagu dhex wareegaysto oo mxuu ahaye salaadihii cibaadadii loo dhoweeyo qabri baan ku khalaawayn lagu yidhaahdo oo gadaal bay baashaa ka timi Eh, fi saxi bukhaari waad garanaysaa isagoo mucallaqa eh, hayrkiina ay wasliyeen bisanadin saxiix bayhaqi ibn abi shaybe iyo cabd bn xumayd iyo cabdirazaaq iyo bukhaarina tacliiq fi saxiix waad garanaysaan anas baa salaad tukanhaya isagoon arkaynin qabrigaana ka horrey qabriga omu jeedo mana arko cumar baa meel sheeda ka arkay markaasuu hi ya anas alqabr alqabr alqabr alqabr buu ku yidhi war qabriga war qabriga warhe yani wuxuu kala dagaalamahayaa inuu tukado oo salaad gala isagoo qabri hortiisa u yahay anas wuxuu waxaan mooda iga fogaa cumar inuu leeyahay dayax dayax alabra alabra iyo alamr alamr soo iskama eko inuu dayaxa fiiri dayaxa kor baan eegay buu dayax waa wax adduunka waa nabad haddana cumar alqabru ku soo hayaa mar dambaan arkay buu u leeyahay qabri waa kaa horreeya meesh baan ka cararay buu fatanaxaytu haddii kale bakoorad baa ku dhici waa taqaana cumar hawlihiisa marka marka aan fahmi waayey oon ii soo dhowaaday iyo wuxuu yidhi inamaa aqulu qabra war waxaan ku leeyaha dayax kuma lihi qabriga soo ma aragtid laa tusalli ilayh xaggiisaa u tukani fa kaana anasun ibnu siriin baa ka sheekaynaya bacda dalika ya'hudu biyadi gacantuu i qaban jiray bu may aabit aabit cafwan aabit ibn aslam bunani idaa araada an yusaliya fayatanaxa can اlqubuur bur waagi dambe hadduu ana salaada maco horta aagguba iska baari jirayba wax qabriga ah maxaa aagga ka dhow ilan bakooradda cumar iyo alqabraa taalle gacantu intuu qabto waagu waayelb intuu kaxay meel bannaan oon qabri lahayn biilaan raadsan jire inaan ku tukanno marka aad bay saxaabada uga taxadari jireen waa in aad layskaga ilaaliya hawsha ayada ah ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum walaa tajcalu laha qabuuran iyo axaadiis badan ba macnaha ku yimid marka cibaadadu iyo hawlaha isma galaan waa in la kala fogeeyo ruuxa muslimka ah waa inuu salaadiisa u meeldayo aadna ugu dadaalo kadibna hadhow marka lagu yidhahdo nas baa waxaan diiday ama xadiid inaad luuqluuq baarato wadaaddu maxay ka yidhaahdeen oo waa la isku khilaafay oo karaahadu ma karaaha tanziiha mise karaahu taxriim luuqluuqaa looma baahna ka fogo baa loo iskaga fogo maxaad salaadaada muran iskaga geli anniya niyadii bay u baab tahay niyadu waa qasdi niyadu waa qasdi iyo go'aan qalbiga ka yimaada weeye lafdi iyo weer lagu hadla midna ma aha biitifaaqi اlfuqaha ibnu qudaama ka hadlay ibnu nawowi baa ka hadlay raafici baa ka hadlay a'immat اlmadaahib o dhan baa ka hadlay nin imaam matbuuca ama mujtahid ama nin caalim oo lagu kalsoon yahay diintiisa iyo aqoontiisa oo qaba ma jirto niyadu waa alfaad lagu hadlo nawaytu farad الظuhri arbaca rakacaatin mustaqbal اqiblati muqtadiyan adaan lilahi tacaala howlahaasi waxaan inagu la nimid gadaal kala nimid niyadu waa inaad go'aansato ayib shayga inaad samayso waa qasd اlficl safiina idinku qoran tahay qasdu lficli muqhtarinan bificlihi soomuusan dhihi jirin waa falkii aduu u qasda lana xidhiidhiya samayntiisii iyo ku dhaqaaqiisi ma aha lafdi lagu dhawaaqo wadaaddaa waxay yidhaahdaan markay dadkii cajamiga diinta islaamka soo galeen carabigan aan aqoonin ba waxaa la damcay in loo sharxo niyo waa inaad niyaysataan xajku waa inaad niyeysataan soonku waa inaad niyeysataan salaadda waa inaad niyeysataan niyeysigii bay fahmi waayeen baa layidhi markaasaa li niyadu waxaa wey inaad tihaahdaan waxaan u tukanhayaa alla dartii salaad duhroo laygu leeyahay oo waajib ah sharxi loo sharxaayo ee lagu fahamsiiya niye waxay tahay yo waxaa laga dhigtay in salaadaba lagu galaayo walidaalika alimaam nawowi ibnu qudaami iyo jamac min ijmac اlfuqaha bay soo guurshaan intaad allahu abar ka dhihi weli salaada maadan gelin allahu abar intaad ka gaadhayso waxba maadan gaada iska darooriyamahaya nawaytu farada duhri arbaca rakacaatin mustaqbila اqiblati muqtadiyan adaa'an lilaahi tacaala sheeka wey weli waad sheekaynaysaa biyahaad ka cabbi karta wargalaas biyaha eshiid waad kaban allahu akbar baa oga horaysa cinda ahlilcilmi inay salaad xidhanto ma jiraan wax qaba salaad baa inta ka hor xidhanta nin culumaa hawshaa qaba ma jiraan xataa kuwa ku yidhi waa in sidaa la yidhaahdo waxay leeyihiin weli maysa xidhmin arar iyo waxaan ku jiraa iyo muxuu ahaaye lugafit iyo la sabra bixid baan ku jiraa weli diyaaraddu maysan degin waa raran tahay waxay dhacaysaa markaad tidhaahdo allahu akbar marka waxba yaan isku lugeynin maraad markaad u kacdayba inaad musqusha gasheed weyso u dhaqaaqday maxaad udan leedahay inaad tukato soo madaan dhegeysan waad soo istaagtay dharkii baad xidhay qibladii baad qaabishay maxaad u taagan tahay ma ciyaaraysaa mise nin wax go-aan lahoo hawl maagan baa tahay ibnu taymiya asagu markuu dacaadinaya qolyahan wuxuu yidhaahdaa wuxuu yidhi in la niyeysto niyada lagu hadlo wuxuu yidhi waa khaطأun fi sharci wa khabalun fi اlcaql niyada in lagu hadlo buu ihi waana khaطأ xagga diinta waana dabaalnimo iyo nacasnimo xagga caqliga garashada iyo garaadka waxay la mid tahay ba adoo beriis laguu keenay habaysan iyo hilibkiis qaadaan lasuu soo dhexdhigay oo yidhi waxaan niyeysta beriiska inaan cuno kadibna aan ka noolaado gaajadaan iskaga babiyo raggaan aan iska dhacsho maxay tahay waxaas wuuba ku hor yaallaa inaad isii yeeratay waa lagu keenay ma inaad niyeystaad u bahanta inaad cunto biniaadamku biniaadamku wixiisu waa iraado camalku waa camal iraado oo qalbiga ka imanaya nabigu inoogu gaabiyo wuxuu yidhi midkiin hadduu masaajidka soo aado oo masaajidka uu tago salaad buu ku jiraa ilaa intay salaaddu xabisayso salaad baa u socota qasdigaa iyo ficilkaasaa lagaa rabaa ilaada allahu akbar tiraadana salaad ma aadan gelin wixii intaa ka soo hadhay waa warbadniha la iska daayo takhriijaadka fuqaada qaarkood iyo mutaahiriin warkood yaan lagu lugayn <clears throat> sheekhu laftirkiisu niyad hadda markuu fasirahaye tacqiidka hoosta uu ku sameeyey ma waafaqsaneen oo niyat wuxuu ihi sheekhu alqasdu fayuxdir اlmuصلي fii dihni daat الصalaaةi wma yaجib التacaruض lahu min صifaatiha kالظuhriyaةi واlfaradiyةi وغayriha ثuma yqsd أو yqصد hذه الcلوم qasدا مqاarنا لأول التكبير الإmام النwوي في شرح المهذب wuxuu ka soo guuriyey imaam الxaramayn غazali في الwasiط iyo muxaqiinta shaaficiyada inaan loo bahayn hawsha ayada ah waa tacqiid bay yidhahdeen fuqada shaaficidu shareecadu way fududahayba istaag niyada waxaad ku qabataa salaada tukanaysa afar weeye koow duhur baa la yidhahdaa labo farad weeyo allah kugu lehaye inta horta ma ogaataa bal ku qaba marka qalbiga wadaab isu sheegahaye mar waad ku soo qabatayba madaa issii waad ku soo qabatay yaad waxu sheegaysaa ruux kale miyaad u warramayso adaa isu warramaya waxaan hadda aad ku darooriyamayso soomaanso qalbiga kuma haysid qalbiga yakfi asagaa kugu filan sheekhu marka tacqiidkaa dambe uu adkeeyey maaha musallam ruuxuu markuu soo weys duurkii ma la gaadhay haa wuu ogya wuxuu tuga duur yahay waana u taagan maxaa kaloo dhiman wuuna u labistay qibladuuna u qaabilay marka iska hawlaha la iska yareeyo wa kaana sala allahu calayh ali wasalam yaquulu wuxuu odhan jiray inama alacmaalu acmaashu waxay ku ama ay ku xidhan tahay biniyaati qasadka iyo ujeeddooyinka wa inamaa likulli imri'in ruux walba waxaa u ahaada helhayaa ajar iyo hawaaba iyo dembi iyo macsiye intuba maa nawa wuxuu niyoodo xadiikaad arbiciinkaad kusoo barateen wax badan kaga noqon mayno atakbiiru allah akbarsigiitakbiirsigibuu u baab yahay atakbiir allah akbaraysiga inaad allah akbar saytood salaadda allah akbar ku xidhato niyadii waa qas waxaa weeye niyadii iraadadii iyo go-aankii qalbiga ahaabaad soo martay kadib maxaa ku xidho dhawaqii sharcigu sheegay oo allah akbar ahaa uma inta kadib markuu nabigu niyeysto qibladana uu qaabilo kaana wuxuu sal ly slam yastaftixu salaata salaada kii ku furfurtuu ahaa biqowlihi weedhiisa uu yidhaahdo allahu akbar allah wax walba wa amara bidaalika kaasuuna faray inuu sidaa yidhaahdo almusia salaatahu ninka salaaddiisa bi'iyey ee halleeyey ayb kamaa taqadama sidii soo hormaray allahu akbar inuu yidhaahdo wa qaala lahu wuxuuna ku yidhi aw salaatahu inahu qise ama inahu wariya shaniye inahaana wuu ku yimaada xadiidku labaduba way yimaadaan laa tatimu ma dhammaystirmayso salaatun salaad liaxadin min annaasi axad aadamaha ka mida salaad u buuxsami mayso xataa yatawada'a ilaa weyse qaato fayadaca alwuduu'a weysada uu dhigo oo uu mariyo biyaha mawaadicahu meelihii loogu talagalay shareecadu wejiga iyo gacmihii iyo madaxii iyo ilaa lugihii uma yaquula kadib uu yidhahda markuu weysada dhammaystira kadib intuu isqotansho allahu abar alla waba ka weyn allahu abaru min kuli shay wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu odhan jiray miftaaxu salaati salaada furaheedu waxaa weeye lagu galo aطuhuuru weyse qaad weeye iyo طaharo qaadasho wa taxriimuha yani furaha lagu furo lagu bilaabo weeye yacnii xadadka iyo nijaasaadka ayaa salaada kaa manci waa quful weeye quful baa kugu xidhan bimacnaa intaad weyse la'aan tahay quful baa kugu jaban qufulka waxaa lagu furaa oo lagu jabiyaa ahaaro qaadasho aلطuhuur sida miftaaxu الsalaati aلطuhuur saasaa looga jeeda dada in logadana aswab ah wa taxriimuhaa gelidda salaada lagu galana waxa lagu galana yani marka hore waa mamnuuc baad ka ahayd laba diblaad u xidhnayd quful baa kugu jabnaa weysaa la iskaga jabiyaa salaadna maxaa lagu galaa allahu akbar wa taxriimuha xarmashadeeda lagu galana atakbiiru allah akbaraysi wey wa taxliiluhaa waxa lagaga baxaan ila salaad intaad ku jirto waxaa mamnuuc kaa ah wix horaay kuu bannaanaa shay horaan kuu bannaanaabaa markaa lagaa reebi oon lagu ogolayn idan waxaad ku xalaal noqonood ku xalaaloobi attasliimu salaama naqsi intayna marka sii gudagelin xadiidkan hore ee allah baruu nabigu ku geli jiray ah waa sidaa inoo dhigan weeye waana sida culimmadu u badan yihiin laakiin fuqahadu way qodqod badan yihiine ma og tahay a'immada saddexda ah maalikiyada imaam maalik shaafici iyo axmed iyo asxaabtoodu saddexdaa wadaad iyo dadka raacay iyagu waxay leeyihiin allahu akbarta waxaan ka an ku xidhmi maysa salaadu lafdigaa nabigu inoo bardhabay ee u cayimay waa lafdi bidix iyo midig aan looga leexan karin nabi allow seen kuugu salina saa igu saliya seen u sidan u tukada saluu kamaa ra'aytumun usalli allahu akbar dhaha lafdkaad allahu akbar waxaan ka ahayn salaada ku xidhin lamana ogolo waa dikri waajiba waa rukni asaasiah inay rukni tahay muran badanba ma laha inaga sooma mm, inay xanaabiladu qabaan xanafiyadu isagu waa shardi ka horeeya salaadun salaada ka tirsan waa soo tilmaan idan ruknigaas asaasigaa ah, lafdigiisaa lama bedeli karo waxba laguma dari karo waxaan asaga ka ahayna lama adeegsan karay saddexda madhab ku tage annaga shaaficiyad ah yaa waxaan ku daraa waxaa la dhihi karaa oo kale al in la geliyo al in lagu daro keliya allaahu abar soo al un ku dar allaahu labar allaahu labar al baa lagu dari karaa oo kelimado iyadoo mucarafo oo la iyadoo munakara waa isku macna iyay yidhaahdaan shaaficiyadu laftirkeedu in laga joojiyaa fiican laakiin waa wej iyo qowlay leeyihiin wey saddexdaa madhabood halkaasay mareen waxba yaana kugu sii dhibin ama alxanafiya iyagu waxay leeyihiin lafdigan maqsuud ma aha lafdi walba iyo ism walbo ilaahay lagu weynaynhayo yaa salaadda lagu geli karaa almaqsuud waa in dikri iyo duco rabbi lagu weynayn salaadda lagu galo allahu alcaiim haddaad tidhahdo way kuu xidhmi bay dheheen allaahu اljaliil way kuu xidhmi allaahu اlakbar iyo allahu اlkabiir kulli way lafdi walba iyo dikri walba iyo magac walbo ilaahay leeyahay ama rabbi lagu weyneeyo ood ku gasho yakfi bay taagan yihiin maxaa jira maqsuudku ma ahay dheheen lafdigane waa macnaha sidiinuba raggiinnan xadiidka ku takhasusay ee aariyiinta ah waxaanu ku baabadeenba inun lafsi laiska lalaadshiye macnaha fiirsha marka waxaa la yidhi lafdiga aanu ku dhagnay nabigaa noo bardhabay asagaana ka fiican wax walboo la sheego lannu lafdi la macna maba jiraba allahu abar min kuli shay macnihiisa xataa ka mucarafka ma keeni karo allah abiir baan keeni allah abiir iyo abar farq baa udhexeeya mubaalaqiya waxay sifo caadi ah ayib tafdiil baa ku jira abar min kuli shay kabiiroo faciilah ku jirta mubaalaqa laakiin lamid ma aha allah alcaiim allah اljaliil kulli war lafdigii nabi maxamed kuu bardhabay maxaad oga baydha horta ood u baalmartay maxaa kugu kalifay n n socon maysa hadee macnaha macnuhu sharcigu u maagay baa jirta ilaahay baa yaqaan rasuulkiisi baa yaqaan ka leex lafdigaa ku dhaga aduu intaas way jirtaa un la socdo ka socdo xadiidkan dambe ee innahu laa tatimu salaatu liaxadin min annaasi xataa yatawada'a fayadaca alwuduu'a mawaadicahu uma yaquul allahu akbar bacd almucaasiriin baa daciifiye xadiidkaas oo waxay leeyihiin waa xadiidu rifaacata bni raafic alansaari weeye xadiidku xadiidkii musiil salaati aad u sharci jiray eed ku marteen sunanka iyo meelo badan riwaayada lafdigan uu ku yimaado salaadu ma dhammaystir ruuxna salaaddiisu u buuxsami mayso uu weysadan meelihii loogu talagalay marsho kadibna uu yidhahda allaahu akbar lafdigaasi kuma imanin bani ilaa fii riwaayati isxaaq ibni cabdillahi bn abi alxata alansaari an ali yaxya bni khalaad can abiihi can cammihi rifaacat bn rafic aansaari اlbadri sidaasay yidhahdeen laakiin waa waraan jirin wey xadiidku waa sugan yahay sidaa darteed xadiidka waxaa wariyey tirmidi wuna waana xasan buu yidhi waxaa saxiix yahay alimaam alxaakim ixtaja bihi النasaa'iyu fii sunanihi الsuغra waana saxiix agtiisa wakadalika ibn اljaruud bukhaari baa rajaxay xadiidkan riwaayadiisa min riwaayati xajaaj ibn minhaal can hamaam ibn yaxya can isxaaq fii taarikhi اlkabiir waa rajaxay wuuna ka xoojiye riwaayaadka kale alimaam albazaar wuxuu idhi xadiidkan musii salaatii ku saabsan laba saxaabin baa warida yaa warisa abu hurayre iyo iyo rifaacat ibnu raafic alansaari eh, wuxuuna yidhi xadiidka rifaaca ka dhammaystiran midka ab wahada alxadiiu laa naclamu axada rawaahu can rasuuli lah sal slam ilaa rifaaca ibnu raafic wa abu hurayra wa xadiiu rifaacata atamu min xadiii abi hurayra wa isnaaduhu xasan sidaasuu xukumay wakadalika waxaana ku jira xadiidka uu xukumhayo lafdiga sheekha lagu haysto bazaar xukumay alimaam xaatim araazi iyo abu zurcat araazi fii cilali eh, ibn abi xaatim ayaguna waxay rajaxeen xadiidka sheekhu uu baabaystay riwaayadiisa ariiqu ku yimaado marka xadidku xadid saxiixa weeye warka ay mucasiruntu sheegeenna qiimo saasa ma laha waxay ka cararhayaan lafdiga allahu abar sheekh muxuu iskugu dhibay xadiid aan fiicnayn oo lasku haysta muxuu ka doonay axaadiid saxiixaynke fakaana yukabir muu iska keensado wuxuu sheekhu rabaa lafdiga laa tatimu waa ka cad yahay salaadu ma dhammaystir mayso ilaa ad weyse dhammaystiran la timaado allahu abarna aad ku gasho wixii kale markaa layska daayaan lagu luqyon wa kaana wuxuu ahaa sal ly slam yarfacu kii kor u dhiga sawtahu dhawaqiisa bitakbiiri codkiisa korba ugu qaadi jiray xataa yusmica ilaa uu maqashiyo codkiisa man khalfahu cidda ka dambaysa xataa yusmica man khalfahu lafdi xadiidka ku yimid ma aha man khalfahu lafdi xadiidka ku yimid ma ee waa riwaaya min ashaykh ushaana waa in lagu baraarugo waxaanu soo aroortay nabig sal ly slam wuu xidhan jiray wuuna takbiirta korba u qaadi waan maqli jiray jahrigii dadka ka dambe ay maqlahayeen buu sheekhu kuu cabiray xataa yusmica man khalfahu inaad hoos u xamlaysa lama rabe haddaad imaam tahay waa inaad maqashiso ruuxa salaada iyo xidhashadaada iyo takbiirsigaada si uu kuu daba socdo maamuumku ila aduu ku daba taagan yahay mugdi bay noqon kartahay ayb marka lafdiga xataa yusmica man khalfahu waa riwaaya bilmacnaa ee ma aha lafdiga xadiidka ayb wa kaana sala allahu calayh waali wasalam waxaa idaa marida hadduu bukoodo xanuunsado nabigu hadduu xanuun ku soo kordho rafaca abubakr baa kor u jiray sawtow dhawaqiisa abubakr baa asagoo codka qaadi jiray yuballiqu الnaasa dadka asagoo gaadhsiinaya takbiirahu takbiirta rasul sal slam rasuulku waayihii xanuunsanaa dee nabigu ma dhaqan badan ma ahayn waagu xanuunsaday ee geeridu xanuunku u dhintay uusan ka kicinba waa kii dhowr gooru nabigu ku daba tukaday abubakr marna nabigu imaam noqdo abubakr oo daba taagan marka codkiisa waxaa gudbinhayay abubakr markuu nabiga allahu akbar yado ila dadku ma maqlahayaan allahu akbar mubaliqa sooma arag eh, masaajidda xaramka oo kale masjid nabowi iyo masjid eh, almakiba mubaliq baa iska taagan midkaas salaadiisu waa baaila biitifaaq midkaas salaadiisu waa baaila biitifaaq fuqahaa culummadu waxay leeyihiin hadday baahi timaado xaaje aan laga maarmayno imaamkii in codkiisa la soo tabiyo say oola socdaan ma'muumiintu tanaqulaadkiisa meeluu imaamku marayo waa laazim waanay bannaan tahay laakiin haddii imaamkii la arko ama takbiirtiisii la maqlahayo inaad adugu takbiirsato dadkan gaadhsiinaysa ad waa ku buraysaa hadda markaad xaramka tagto soomayda arag imaamka tiisii baa dhehowda laacinaysa mikrofoonka baa halkan kaa saaro oo halkaa kaaga dhegan oo agga warya kaa yargaayaa ku qabanba nin baaba iska daba dhawaaqi oo hataa adkaartay samcalow dhanba kaa masquulinba oo haddana baasha dheerayso mayda arag midkaas salaadiisu ma asixin salaad la'aan weeye marka lugooyada ha la iska ilaaliyo lugooyada ayaan lagu lugo'in haddii imaamkii loo baahdo in codka laga soo tabiyo baahi keento saxiix laakiin imaamkii oo la maqlaya takbiirtiisii oo asaga dhawqiisiba la maqlaya inaad ka daba dhawaaqdo waa dhaqan xuma sharcina maaha diintuna ma ogolo fuqahaduna waxay dhaheen salaadda ku buraysa wa kaana idaa marida markuu nabigu xanuunsado wuxuu ahay rafaca abubakr baa kor u dhigi jiray sawtahu codkiisa yubaliqu asagoo gaadhsiinaya annaasa muslimiinta ku daba tukanaya suubanaha takbiirahu takbiira annabiy sala allahu calayh waali wasalam wa kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaahdo allaahu akbar uu xidho faquuluu dhaha allaahu akbar nawitu usalli miyaad haysaan iyo usalli faradu duhri allaahu akbar dhahal nabiga saasuu ku leehay wix kale ha la joojiyo ayib ma og tahay waxaa la yidhi Eh, waxay dhaheen soomaalidu caada la khilaaf cadha allay leedahay caada la khilaaf cadha allay leedahay waa qaanuun u dejisan la soco waa qaanuun dastuuri ah oo reemiyu ku dhaqmaan wey dadkii markaa uun intay uun caqliyaysteen naweytu usalle iyo farada duhri iyo hawlahan baa lagu soo waday war allahu akbar ka bilaaba suubanaha ka bilaabi jira oo saxaaba ka bilaabi jira oo madaahibtii aad ku dhaqmayseen baa sidaa qabta lagu kari maayo bal waxay kuu arkaan inaad wax kale fadqaalla wado oo diinta dabakatuur ah oo cusub oo dadka sanka gelinayso <laughs> imtixaan baa taagan وكاana يقuل إida qاala الإmام الله أكبر faquluu الله أكبر xadiidkana min xadiiث أbi سacيid الkhdري wadaadda mucaasiriina waxay ku cileeyeen waxaa la tafaruday cabdالlah بن caqiil can سacيid بن muسyب can abi سacيid الkhdري walaysa bشhay hawsha ciladaasna cilo jirta maaha faqad اxtaja bxadiiثihi أحمد وإسحاaq والxumaydiي وqaala الbخhaaري mqاarب الxadيiث waa inagii tirmidi ku soo maray ayb ninkaa nin culus wey haddaan salina bu i inuu saxiix yahay ama sugan yahay xadiidkan wadaadka wadaadka naqdinaya axaadiis saxiixanka ku timid oo ka fiican baa jirteen muxuu kan u maagay maxay tahay macnuhu u maagay waxaan len wuxuu u maagay lafdigu cad baa ku jira axaadiis saxiixanka ku timid waxay ahayd idaa kabara fakabiru wa idaa rakaca farkacu ee ma ahayn faquluu allahu akbar farqi baana u dhexeeya aljumla اismiya iyo jumla ficliya takbiirsada oo jumla ficliya ah iyo allahu akbar farqi baa udhexeeya takbiirsada waxaa lagu fasiri karaa ilaahay weyneeya laakiin allahu akbar dhah waa tacyiin lafdi bar dhaban weyo bidixii midig midna meel laga mari karin saas wadaadku u doortay sida axaadiidta horeba marka macnuu u doortay macnahaasaa ku jira haddiiba la yidhahdo xadiidkan abi saciid lacfi ku jira waxaad meel aad ka marayna kii cali bn abi aalib fii musnad اlbazaar oo isagu saxiix yeelay oo xaafid xajar u yidhi waa saxiixun calaa shardi muslim ayib oo ibn qaطaan alfasi asaguna uu yidhi waa xadiiثun صaxiixun fii غاaية الصحة بيان الوهم والإيهام أن النبي صلى اه عليه وسلم كان إذا قاaم إلى الصلاaة قاaل الله أكبر marka waxaa weeye labadaa taa doontaa ugu doora ama xadiidka abi saciid farxa ka qaad ama midka cali dhunta ha kuu gala aday kuu taalla ama kii horena soo marray muxuu ahaa rifaacat ibn raafic alansaari marka axaadiidu sidaasu sheekhu umaray marka allah akbar lagu geli wax kaloo lagu galayana ma jiro baabu rafci اlyadayn gacmaha in kor loo qaada marka la xidhanhayo ilan allah akbartii waa la artay gacmaha waa in la raacsho wa kaana wuxuu aha suubanu sal اllah alay wasalam kor u qaada yadayhi labisa gacmoodee barakaysan taaratan mararka qaarkood maca takbiiri allah akbartuu raacin jiray mar wuu israacin jiray allahu akbar inuu yidhah israaciyo oo isla socdaan xadiidkaana waa axaadiid badan baa ku tum waana sida axaadiidta u badan tahay axaadiidtu waxay u badan tahay in takbiirta iyo la israaciya rafculyadaynka oo aysan kala hadhin axaadiid saxiixanka ku timid sunanka iyo masaanida iyo akaru maa warada fi lbaab axaadiista ku soo arortay baabkan rafculyadayn waxay u badan tahay in la xidhiidhiyo oo laysku laro takbiirta iyo gacmo koruqaadidda wa taaratan marka qaarkoodna bacda takbiiri allah barta kadib buu gacmaha qaadi jiray bacda takbiir oo alla abarta horayn allaahu abar gamaha marka igi jiray allaahu abar gamaha xigi jiray riwaayadda marka bacda takbiir sheekhu hoosta wuxuu igu dhigaa aniga waxaa soo saaray bukhaari iyo nasaa-i bukhaari iyo nasaa-i sida sawaabkaana bukhaari ma soo saara lafdigaas waa min waa min afraadi muslim xadiidku waa min adii min afraadi muslim bukhaari xadiidka asalkiisuu soo wariya wariyaa laakiin lafdigan tusahaya in takbiirtu ay horayso kadibna gacmaha kor u qaado muslim baa la tafaruday sidaa darteed baa alimaam eh, alciraaqi fii kitaabi arxi tariib bishari taqrib wuxuu yidhahdaa laa aclamu axadan qaala bihi laa aclamu axadan qaala bihi nin faqiihoo qaba takbiirtu ha horayso kadibna gacmaha kor u qaad way kala tageen mogta allahu akbar xaggee u socota mar dambe ma yar quruxsan mogt baashina waa socotaa fiican allahu abar wadaadu gamo intaa maaad haysataa lagu leeyahay marka tan marku yar adag tahay taaratan bacda takbiirtaasi waa min afraadi muslim muslim baa la tafruday bukhaari ma wariya lafdigaas xaafid alciraaqi wuxuu yidhi <clears throat> caalim ku dhaqmay oo sidaa qaba ma oga anugu wakadalika alxaafid ibn xajar asaguna fatxubaariga sidaasuu yidhaahdaa oo wuxuu yidhahdaa walam ara man qaala bitaqdiimi الtakbiiri calى الrafci ma arag bur wax yidhi takbiirta ha laga hormariya gacmo koru qaayidda oo gacmuhu ha dambeeye takbiirtuna ha horayso sheekh albani laakiin asagu wuxuu leeya labadu saddexda waa sunno way bannaan tahay wuxuuna ka soo guurshaa tawalminihiisa kitaabka tawalminaha loo yaqaano inuu yahay qowl fi madhab اlxanafiya waa run weeye xanafiyadda qowlka waa jira laakiin markaan fiiriya waa qowl daciifa agtooda innaga haddaanu shaaficiyana soo aqwaal ma lihna qawi iyo iyo daciif qowl muctamada mid laga qiilbaadhaso ma kala jiro qowlka xanafiyada odhanaya takbiirtaa horayn rafcigaana dambaynaya waa qowl aan tabar badnaynoo muctamad ahayn fii madhab alxanafiy laakiin muhimaddu waxaa weeye in wadaadka looga horreeyey intaasuu sheekhu ka rabaan malaynaya riwaayada muslimna waa xadiid saxiixa ah. wadaad wa ku sheegaan wax shuduud ku sheegay ma jiro aimadii hore oo dhan saas adka ku mareen nin harxa iyo nin dulmara nin ataa xaafidku yidhi walam ara man qaala bihi waa daciifan waaye ciraaqi waa u bixi waaye marka wadaadamo mucaasika warkiisa kuma jiro ayb haddaad ku dhaqmaysa iyo adaadan ku dhaqmayninba almuhim ummaddu labada kale u badan yihiin in uu rafcigu horeeyaba oo intaad gacmaha kor u qaaddo allahu akbar aad tidhaado iyo inaad israaciso labadaasaa loo badan yahay in aad takbiirsato kadibna gacmaha mar dambe alla soo dhufato waa midda culimadu leeyihin wax ku dhaqmay maana arag wa taarata mararka qaarkoodna qablahu qabla arafci qablahu qabla takbiir cafwan qablahu qabla takbiir takbiirta horteed buu gacmaha kor u qaadi jiray hoosta shooxu ku qabtay bukhaari abu daawud baa warinaya sawaabkuna waa muslim baa warinaya bukhaari xadiidkun buu wariyaa laakiin riwaayada sidaa u caddaynaysa muslimba labadu muslim baa iska leh marka laska soxo hawshaas labada labada qaab wuxuu ku cadayay asalka sheekhu kitaabka asalka kitaabka kama maarmo labada hore anuu aan kuuri wasaa iskaga saxaa waxa anuu aan lehayn sheekhaaba ku caddeeyey asalkiisa asalka weyne saddexda mujalladka abuusaa ugu caddaynaya laakiin khulaasadii markuu khulaasanahaya baa xoogow saquqalim ama waa sakateeyey surmaseegtaa iska jirta wixii adoo garanaya mara badan ka ilduufaysa wa kaana sala allahu alay waslam wuxuu yarfacuhuma gacmaha kii kor u qada labada gacmood markuu takbiirsanayo xidhanayo mamduudat alasaabici farahoodoo la taagay faraho fidsan saa u fidsan masaasaad dhihi mise faraha waad fidin qolyadaa saa iska dhihi moogta ood moodo faraha in ka jaban yihiin war faraha waa in la taago oo la fidiyo ayib mamduudat alasaabici laa yufariju ma kala geyn jirin baynaha bayn alasaabici sidaa ma dhihi jirin saas in la yidhaahdo sida adoo muxuu aha faraha lagaa galay walaa yadumu ma iskuma qaban jirinoo ma dumi jirin saa iskuma ciidhiji jirin waa sida hadda ka muuqata laa yufariju baynaha waa musalla walaa yadumuhaana waa in laisku dhejiyo damigu wuxuu kaloo noqon karaa in sidaa layla duduubo damigu wuxuu kaloo noqdaa tontoomo inaad feer duubadan u noqdaa marka labada macnaba lama ogola waa inaad faraha fiisaa loo jeeda laakiin maadaama laga soo hadlaya faraha faruhu waa inay fidsanaadaan oy baxsanaadaan xaggana ay toosan yihiin ma qibladaa loo jeedin mise waa laga jeedin wax xadiioo ku asaxay in saa la dhihi qiblada loo sii jeedin ma jiro in saa loo sargefoo seef laga dhigana ma jiro in la babcina ma jiro in saa la odhana ma jirto sidii kuu dhib yar umbaad la iman laakiin maadaama xadiisu ay ku timid furuuca udunay e, iyo suulka iyo faraha ayuu nabigu qaabilin jiray dhagaha waxaa laga fahmayaa gacantu inay markaasi baabacdeeda u sii jeedo qiblada ibnu qayimna zaadka wuxuu waa sidaa in la yeelo waa inaad gacmaha usii jeediso qiblada wadaaddu waxay yidhahdeen wax nasoo ku yimid ma jire waxaa laga yaabaa inuu oga qiyaas qaatay faraha lugaha oo xadiid waxay ku yimaadeen faraha lugaha markaad sujuudsan tahay waa inaad jirjicdoo saa qibla usii jeediso saa lama ogolo dad markay tukanayan faraha laabaa jira lugaha somayna arag waynu gaari doonaa faraha lugaha waa inaad sidaa tidhaahdo oo cidhibtoodan xagga usii jeedsatay baabacdoo faruhuna ay xagga usii jeedsadaan marka maadaama farihii adimada hooseba qiblada loo sii jeedinayay kuwanna waa in qiblada aadaan macalbaabacdooda sacabka sidaas aduu qiyaaska waa jiraan laakiin nascad ma jiro nascad ma jiro xadiidkan asagu eh, hadda aynu hayna lixaad xadiidka lixaad eh, uu yidhi walaa yufariju eh, laa yufariju baynaha walaa yadumuhaa xoogow war baa ku jira war baa ku jiro aad baa looga hadla wadaaddaa aada uga hadlo way daciifiyaan oo waxay leeyihiin waxaanu soo arooray laba lafdi laba lafdi baa sugan nabigu markuu salaada u taago kaana yarfacu yadayhi maddan kaana yarfacu yadayhi maddan maddigaasi waanu aragnay dheh oo waan waa macquul oo xadiidku hortaba xadiid abi hurayra yaa iyadoo la qabsato xadiidka haddaan hayne kaana yarfacuha mamduudat اlasaabici laa yufariju baynaha walaa yadumuha waa min xadiidi abi hurayra sida mashhuurka ee xadiidka ku badanna waa in la yidhaahdo nabigu rafaca yadayhi maddan gacmihiisuu kor u qaaday asagoo taagahayo gegahaya in la yidhahdo laa yufariju baynaha walaa yadumuha kuma imanin bay dheh ayb riwaayo kale waxaa ku yimid kaana idaa kabara lisalaati nashara asaabicahu markuu salaadda nabigu xidhanaya farihiisuu idyuu fidin jiray axmed bin xambal iyo cali bn almadini iyo isxaaq iyo madiiiyo fiqiga ku fiican waxay dhaheen yarfacu yadayhi maddan iyo nashara asaabicahu idaa kabara lisala waa isku macno oo waa maxay waxay dhaheen waa adtaswiya faraha waa in la simo oo na kala qalloocinin wamaca la isku dumo faraha in la simo oo laysku dumo maay kusoo urursatay waxay kusoo urursatay laa yufariju baynaha saama jirin walaa yadumhum ayna diidaysa labadii xadiiee nashara asaabicahu iyo rafaca yadayhi maddan waxay ka hor imanayaan walaa yadumuha laakiin laa baynaha way la socotaa way la socotaa way waafaqsan tahay si kastaba xadiidka wadaaddaa marka qaabkaas u celeeya riwaayada hadda aynu hayno ee inoo qoran <clears throat> waxaa wey waa riwaayatu abi caamir cabdilmalik alcaqadi asagaana la tafuraday baa la yidhaahdaa wadaada qaabka ku cileey laakiin damiga waxaa la dhihi kara wuxuu ujeedaa xadiidku kama damiga wuxuu ujeedaa ma duubi jirin ma duubi jirin wey tontooma kama dhigi jirin say isu waafaqaan nabigu faraha waa simi jiray waana taagi jiray waana toosin jiraa loo jeeda ee madu duubi jirin marka intii ta'wiil la helahayo xadiidka in lagula ordado daciifiyo waa laga roon yahay wamaca daalika culimo badan baa oojisay oo sidaa ku martay wa kaana sal اllahu alayh ali wuxuu ahaa yajcalhuma kii ka yeela markuu kor u qaadahayo xadwa mankibayhi labadiisa garbood aadankooda meel ku aadan garbuhu la simi jiray marna waa dhaafin jiray ayb yajcalhumaa xadwa mankib ay tilqaaa mankibay aw tujaha mankibay labada garab muqaabilkooda ku aadan garbuhu la simi jiray wey saas wa rubbama waxaa laga yaabaa kaana yarfacuhumaa inuu gacmaha kor u qaado xataa yuxaadiya ilaa uu la qaabilo uu ku beego bihimaa labada gacmood furuuca udunahi dhgiisa iidooda dhagaha fiidooda inuu korba u qaado dhagaha fiidooda geeyo yaa laga yaaba marna uu garbaha la sinto inaad garbaha la sinto inaad kor u qaado intaba waa nabigu waa samayn jiray wadcu lyumna cala lyusra wاlmru bihi gacanta midig inta biix la dul saaro ilaan salaaddii qibladaan istaagnay istaag baanu u istaagnay waan xidhannay gacmihii kor baan u qaadnay markaan dhigayna xaggeen dhigaynaa waa in la isweydiiyo midigta iyo bidixda teebaa dul marina waa in las labadaa qodob baa kuwaadha wadculyumna midigta in la saaro oo la dejiyo calyusra ta bidix la dul dhigo wاlmru bihi iyo farid la isfaray wadcigaa asagaa wاlmru bihi ba an yqna biha dad buu u qoraya miyah wa kaana sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu yadacu kii saara oo dejiya yadahu lyumna gacantiisa midig caalusata bidix buu dul saari jiray wa kaana yaquulu wuxuu kaloo odhan jiray innaa annagu macshar alambiya ambiye haddaanu nahay umirnaa waxaana la faray bitacjiili fitrina afurka inaanu dedejinno haddaanu sooma nahay qoraxdu markay lebidhaba inaan afuro wa taakhiiri hiraabtana aan dib u dhigno oo inaan saamaleyn aan la suxuurin sagaal saac sideed saace markay salaaddu soo dhowaato xaggana laga gaari karo suxuur la suxuurto maxalu shaahidku waa an nadaca waxaa kaoona la faray an nadaca inaanu saaro aymaanana midigtayada calaa shamaa'ilina bidixdayada gacanta bidix inay hoos marto midig sarrayso fi salaati salaada gudaheeda xadiidkan alimaam albayhaqi baa daciifiya nawowina waa daciifiya fii sharxi اlmuhadab sida muuqatee daahirkaana xadiidku inuu xoogan yahay wey xadiidku inuu xoogan yahay weeye maxaa yeele waxa u markhaatika xadiidkii cumar ibni cumar baa u markhaati ka cahay cinda aabaraani wa xadiiu caaisha cinda daara qudni wa xadiiu abi horayra cinda daara qudni waail ibnu xujr iyo shadaad ibnu sharaxbiil axaadiis dhowra macnaha ku timaada xadiidku inuu sugan yahay baa raajix sidaa darteed waxaa saxiix yeelay ibnu sakan waxaana sanadkiisa saxiixiyey claaudiin muqlaa ibn qaliij fii sharxi ibni maaja sheekhi horti marka sidaasaa la rabaa gacmaha gacanta midig baa hoos bidix baa hoos mari midigtaad kor saaraysa ma saasaad odhanoo xaggaad u foorayso waad qumaatiyoo dhudhunkaad ku toosinaysaa waa iman doonta ma dhudhunkaad dabagelin oo saas baad u dabagelin mase waad gudba gacanta midig waa inoo iman doontaa mara rajulu mara nabigu wuxuu soo maray cafwan mara suban wuxuu soo maray birajuli ninbuu soo maray saxaabada ka mida ah, wahuwa yusalii asagoo tukanaya waqad wadaca asagoo saaray yadahu lyusra gacantiisa bidix calyumna tii midigu dul saaray midigtiibuu hoosmariyey midigtiibu hoosmariyey buu sidaa yidhi qolyo sidaa dhihi waad arki oo qolyo garbaha haystaad arkaysaa u tukanayo qolyo labada garab qabsanna waad arkaysaa u tukanayo qolyo waxaad arkaysaa u haysto aamusan oon hadlaynin qur-aan akhrin maayo faatax akhrin maayo waad gar weyn oo qolyahan suuqleyda ah oo masaajidkaasiis ku tukan jira waagii ugu dambaysay ayaan ku arki jiray dhowr goor baan la hadalla kariba weynayba ayib saasuu u qabsanhayaa wuu taagnaa inta salaad faataxa la akhriyo suuradda la akhriyo haddana wuu rukuuci saasuu saada ku dhammaysa wax walba sabee waa wadaadkii ajkii ajkii e, toddoansenkii baan wada xajiriyey markaasuu baalla iskalshooyinoo lowga oh ayu gashaday wardaa baan nui hawshaan jooji sheekayga in fatwa iskaga tago meesha waba sheegi maysid wadaad maskiinaad tahay warba shayga haddii khaladba lagu sheego dhibna usan kugu hayna waa laga fogaadaa salaadaadii iyo xajkaadii iyo usan dhib kaaga geysanini marka iskaba haddayba sunna khilaaf tahayna kaba sii daran kaba sii daran fantazacha nabigu markuu arkay saxaabi tukanhayo gacantii bidicay kor u jirto midigtana ay hoos taallo fantazacaha wuu soo siibay midigtiibuu soo siibay ama bidixdiibuu siibay oo jiiday fujiyey wa wadaca alyumna midigtii buu saaray calusra tii bidix dusheed u saaray sidaasuu nabigu yeelay ninka asaga ah ibnu mascuud inu ahaabaa riwaayadka qaarkood tilmaamaya saxaabiga saa ku khaldamay ee gacantii bidix kor marshay midigtina hoosgeeyey ibnu mascuud inu ahaaba riwaayad tilmaamaya xadiikan sheekh wuxuu u tiiriyey axmed abu daawud bisanadin saxiix waxaa daciifiyey barhkood sawaabkuna waa inuu saxiix yahay maxaa jira xadiidka laba wej buu ka yimaada xadiidkan min xadiidi jaabir oo nin lah maxamed xasan alwaasiti baa la tafruday in laga dhiga min xadiidii jaabir ninkaasaa la tafruday daara qudnina ceelka wuxuu ku xukumay inuu khata yahay kaas waxaa soo haray marka xadiid ibnu mascuud xadiid mascuud hal wadaad baa warsho oo ka qaata asaga abu cumaan annahdi la yidhaahdo wadaadkaasi xajaaj ibn abi zayn ninda ka qaata xajaaj ibn abi zayn laba arday wax ka warisa laba arday yaa wax ka wariya mid waa yaziid ibnu haarun alwaasi wuu irsaaliye xadiidka mursal buu ka dhigay can abi cumaan annahdi anna rasuul lahi mara calaa rajulin abi cumaan nahdina waa taabici ninka labaad ee xadiidka wariyay waa hushaym ibnu bashiir asagu mawsuul buu ka dhigo sidanu ku wariyay ninka hushayma waxaa mutaabaceeyey maxamed yaziid alwaasi in la yidhaahdo riwaayada mawsuulana raajaxa waana tadaaruqudni uu rajaxay sidaa darteed waxaa saxiix yeelay ibnu sakan fii saxaaxihi nawowi fii sharxi alkhulaasa cafwan ibnu qaطaan alfasi fii bayn alwahm walihaam marka saasaa raajaxa wadalika ibn cabdilbar wuxuu yidhi wahushaymun axfadu miman arsal wahuwa sawaab hushaym ibnu bashiir alwasiti iyo ibn harulwasiti hadii laysgarab dhigo hushaym baa xoogan waa isla egyihiin hushaym waxaa mutaabaciyey wadaad kaleo maxamed ibnu yaziid alwaasdi la yidhaahdo idan horaanba anaaba ku ceshanhaya ama kaa xoog badnaaye haddaan garab helay maxaad moodaa boor baa kaa kici haddii idan riwaayada mawsuulada ayaa xoog badan xadiidku marka inuu saxiix yaaba raajixa tadciifku ma tabar badno wadcuhumaa cala sadri gacanta midig inay sarrayn bidixna ay hoos mari waa ogaatay nebi maxamed la faray iyo ambiyadii nabigu xataa uu munkar u arkay oo uu takyiiriye saxaabiga ku dhacay uu ka bedelay haddaba xaggee la dhigi intayna wadcuhadsadii ah ayna gaadhin xadiidka ad dareerinin khulaaso kooban fii jaamic tirmi markaynu soo maraynay xadiidka baabkan ku timidna uu wariyey wadaadku wuxuu yidhi saxaabada iyo taabiciintu masaladan waa isku khilaafeen waxayna u arkeen inay bannaan tahay gacmaha in la dhigo laabta in la saaro xudunta korkeeda in la dhigo in laga hoos mariyo intu ay bandhan tahay wa ra'w ana dalika waasicun waxay u arkeen saxaabadii iyo taabiciintii gacmaha malaabta saari oo xudunta dushee korkeeda ah ma xudunta hoosteeda saari mnaasaha ku dhowaadgeyn intuba waa waasic wey sidaasay salafku ay mareen axaadiista ku timid gacmaha in la saaro laabta la saaro laabta oon xudun agteed iyo meel u dhow midna aan la geynin dacfi baa ku jira xadii sidiisa ugu asaxay waa adag tahay in la helo marka aad yaan laiskugu dhibin aad yaan laiskugu dhibin xanafiyadu waa aragteenoo xaggay qabsadeen xanafiyadu meesha xudunta hoosteeda ku dhagahayaan wadaadihii soomaaliyeed ee tabliiqa noqday ee ayaga raacayna madhabkaadi bay soo qaateen waxad arki markay ku tukayan gaaris masaajidoo aad tagtay meelaha iyagoo meelaha ku dhega wahaabidan halkaa koray ku dhagtaa agee meeshay absan jireen so alkaa maahayn ayb inaan la isimtiaanin hoosna aan la aadin maaa laga dooni meesha hoose xisaabaha ku dhow maaa laga doonahaya korkaa iyo cunahana maaa laga dooni dhexdana layska qabsado meeshan calooha maaragta caloosha ballaceeda halkaa layska saaro iyadaa u sahlan agga iyadaa u sahlan xagga nasashada tan hoose waa laga yaaba gacma inay ku daalaan ay fooraraan inay gacanta hoose aado isaab kale ay bilown waa laga yaabaa tan waaba lagu daala iyadu shaqili saasa u leedahay waad ku daalay midda ayib inaad saa tirahdana muqaabal kugu geli maanto dhan marka dhexda in la qabsado yaa roon axaadiida ku timidna dacfi baa ku jira badankeed haddii salafki ay tawasuca u arkeen oy dhaheen in xudunta korkeeda la dhigo ama laga hoos mariyo ama lagu laabta la saaro intuba waa waasic axmed asagu wuxuu laabta lamama saari karaba laabta ayadu maba la saari karin wax sameeya ma hayno axmed uu ku adkaaso hawsha ayada hoosaa loo dejiyo odhan jiray xudunta korkeeda ama hoosteeda marka eh, waagii dawad saxadu cusbaydba aad iskugu dhib baashan hadda waa laga yar fahmayste waagaas aad iskugu layn jiray wadcuhuma cala sadri laabta in la saaro gacmaha wa kaana wuxuu aha nabig sal ly slam yadacu kii wuxuu dhigi jiray calaa dahri kafihi اlyusra sacabka bidix dumadowgiisa dubkuraadkiisa meeshan kore ayib yadacu yumna gacanta midig wuxuu dhigi jiro saarij calaa dahri kafi lyusra gacanta bidix sacabkeeda ee dumadowga dubkuraadka gacanta muusa uga du saari jiray wاruska iyo umaacumta umaacumtan waa rusqu waa kan meeshan ay sacabku iyo dhudhunku kala baxaan tanaa cumaacum la yidhahdaa rusqu waa kan wasaacidu dhudhunka dhudhunkana waa gaadhsiin jira wey halkan laga bilaabo ilaa halkaasay gaadhaysaa gacanta gacantii markaan sidaa dhaho waxay isku haysaa gacantii bidix dubkoraadkeeda kore oo sacabki ah cumaacumti ama cukure waxaa tirada daba cukure yidhaahdee ilaa dhudhunkii kale fiidiisa oo intaaba waa u gaadhsiin jiray wa kaana yadacu اlyumna calىa dahri kafi اlyusra wاruski cumaacumtuu gaadhsiin jiray oo halkan cukurada iyo wasaacidi dhudhunka intaaba gacanta way gaadhaysa midig way qabanaysa wey wa mara wuxuuna faray bidaalika arinkaas asxaabahu buu faray wa mara bidaalika asxaabahu xoogo waxa ku jira iihaam marka haddaad saa u fiiriso waxay u egtay inuu sheekhu ujeed wuxuu nabigu faray ummadda in gacanta midig la dul saarata bidix ilaa ay gaadho cumaacumta iyo cukurada iyo dhudhunka gacantu ay gaadho middaa ma aha miduu ujeeda wuxuu ujeedaa axaadiita ahayd wadcu lyumna cala yusra bas ujeeda waa xadiidka sahil bn sacd saacidi buu ujeeda wa amara wuxuu ummadda faray bidaalika arrinkaa in gacanta midig la dul saaro tabidix oo tabidix ay hoosayso midigtuna ay korayso nabigu ummadda faray ogi intaasaa loo ma aha waxa loo jeedo macnihi hadda u dambeeyey waad i fahanteen baan u malay yaan lagu khaldami wa kaana axyaanan mararka qaarkood nabigu wuxuu ahaa yaqbidu kii qabta bilyumna tamidig buu ku qaban jiray cala yusra tabidix buu ku qaban jiray saaridda iyo qabashadu way kala duwan yihiin gacanta gacanta in la saaro waa macne in la qabtana macno wey qabashadu soo saab maa saaradduna waa sida inaad dul dhigto inaad toojiso o ad qabata labadaba nabigu waa samayn jire wey sheikhu marka wuxuu u arkaa labadaba inay bannaan yihiin marna hsaha loo dul saaro marna ha lagu qabto saasuu leeyahay laakiin xadiidku waa hal xadiid sheegay wadciga iyo akhdiga iyo qabdiga markuu xadiidku hal xadiid yahay hal makhrajna leeyahay riwaayaadkuna iskhilaafaan waxaa la doonayaa inaad riwaayada rajaxan soo saarto inaad kiiba xugun madax bannaan ka dhigta lama ogolo qur-aankaa hawshaa la ogol yahay qiraa'aadka sabcada ama casada mutawaatirada qira'a qira'a hadday khilaafto oo alfaadii qur ay kala duwanaadaan mid walbana macno gooni ay faa'iidaynayso kullu qiraa'atin tuxsabu calaa annaha aayatun calaa xidda marka tafsiirka aad maraysa iyo fiqiyaadka iyo axkaamta laga qadan qiraa'o walba lafdigeed waxaa loo ictibaarin ka aayad madax bannaan laakiin xadiidku waa ka duwan yahay oo alfaadaani qur-aanku way ka duwan tahay alfaadda axaadiista axaadiista waxaa galay riwaaya bilmacna qur-aanku ma galo soo sidaa ma ah idan lafdigii nabiga ka sugnaad waa inaad dhiraandhiriso kala socdo ilaa aad soo saarto weedhii nabiga ka sugnayd miday ahayd kadibna hal xugmaad ka qaadato nabigu inuu akhdi samayn jiray iyo qabdi iyo inuu wadci samayn jiray labadaa inaad kala soo saartaa la rabaa ila xadidka waa makhraj waaxida marka khulaasadu waa maxay kullu qaabidin fahwa waadicun walaysa kullu waadicin qaabida nin walboo gacanta qabtay wuu saaray laakiin nin walboo gacanta meesha saaray ma qabanin ma tamise maaha markaan saa dhaho gacanti gacan baan dul saaray laakiin maanan tuujinin soo sidaa maha haddaa laakiin saa aan aan dhaho maxaan sameeyey saaridii maxaan isku daray iyo qabasho marka asagu sheekhu marka sidaasu qaba wuxuu leeya waa mid walba suu doonaya ha sameeyo marna qabo marna dul dhig way bannaan tahay wadaadda xanafiyuhu naqdinaya oo sheekh wuxuu leeyahay iyadu bidcay la yimaada waxay dhaheen aan isku darro gacanta waxay dhaheen saddex faroodna ha la dul saaro gacanta labana ha lagu qabto oo waa sidee ma ujeedaan saddex faraawe suul iyo faryadina saahla dhahidhe waaba imtixaanba farqu luci suul xagga gee laba fidi waa hawd yar adag waxaa waxay ujeedaan inay jamciyaan isu keenaan qabdigii iyo wadcigii ayib siduu kuu sahlan yael dhibba ma lah wa kaana yadacuhumaa nabigu wuxuu saari jiray labada gacmood calaa sadri laabta xabadkuu saari jiray halkaasay qotansinan jireen w sadruwaat halkan waa calooshi soo laab iyo lama kala yaqaan calool lama kala yaqaano meeshaa laabxunshada ee lafuhu ku dhammaadaan wixii ka hooseeya calool weeye xudunna waa taqaanaa inta kore ee saablayda ee lafta ah ayuu saari jiray naasa haddaad gaadhana markaa lama rabo kaa sunduwaa la yidhaahdaa xadiidka marka sheegaya laabta waa riwaaya min xadiidi wail bn xujri ah waana daciifu cinda alxufaa iyo riwaaya min xadiidi hulb atai an dacfi baa ku jira ضacfi baa idna ku jira laakiin labada rawaa marka laisu geeyo sanadkana la fiiriyo wuxuu sheeku asagu leeyahay way isoojisanayaan way isxoojisanayaan anigu marka ilama qumana in la laga dhigo sunna nabi maxamed inuu laabta saari jiray ah saxaabada iyo taabiciintu intuba waa samayn jireen inay laabta saaraan inay surada saaraan inay ka hoosmariya ay surada korkeedaan ujeedaan inay ka hoosmariyaan salafki haddii tirmidi uu soo guuriyey iyo axmed uu soo guuriyeen ana dalika waasic min asaxaaba wataabiciin horaan aan isku ogayn nusuusta waa in loo fahmo sidii salafku u fahmay inaan isku ibin baa lagu arkaa xadiidku markaasi sheekhu asagu waa taxsiiniyaa lakin wadaaddo badan way daciifinayaan xagga sanadka oy wadaaddo daciifiyaan waa khata xadiidka waail waa saxiix xadiidka eh, hulba eh, aai eh, wiilkiisa qaybisna waa saxiix waxaa la duri karo waxaa weeye riwaayada waail xadiidka ku jirta iyo midda hulbi ku jirta ee sheegaysa sadriga in la saaro keliya amaa labada xadiiba way sugan yihiin labada xadii macno badan bay sheegayaan oo wadcigi baa ku jira midigta in lagu qabto bidixda lagu qabto iyo inuu nabigu salaadu qaabka oga baxay waa xadiis dheer wey ibnu xibbaan baa saxiixiyey abu cali tuusi tirmidi eh, ibnu cabdilbar ayman badan baa ka hadlay marka xadiidku waa sugany waxaa aan ka hadlayn waxaa waa riwaaya munfarida fii xadiidi waa'il wa riwaaya munfarida fii xadiidi hulbi aطaa'i oo tilmaamaysa wadcu اlaydi calى الsadri middaa dacfi baa ku jira wa kaana salى الlahu alay waslam wuxuu ayaanha ummadda kii ka reeba can اlاkhtisaari keliya qabsiga fi salaad salaadda la keliya qabsato inaad sidaa tirado keliyaha qabsato lama ogolo daahiriyadu waxay dhn salada way ku baraysaa bay dhayagu adoo tukan haddaad keliyaha qabsada haweenkii haween haweenay bilcaansheek u soo diyaargarowda sidii haddaad keliyaha ku dhegto salaaddii waa badalay dheheen ayagu maxaa jira waxay nabigaa kaa reebay waa manhiyun canhu wاnahyu yaqdi اfasaad kul man talabasa bimanhiyin canhu fii cibaada facibaadatu bail ay taagayin qaaciday leeyihin ayagu halkaasay kula marhayaan wa huwa ikhtisaarkuna asalbu waa isgegidda ama macatab isu ekaysiinta alladii salbigaasoo kaana yanhaa can ummad oo jiray markaas sidaad tidhaahdo waxaad u eg tahay baalkii mucatabkaasm soo soo istilaab ma ah laba garbaaboo sidaa ah iyo mid dheeroo sidaa ah. soo sidaa ma ah markaa sidaa tiraad maxaad samaysa madaxa iyo kurki muxuu noqday iyo lugaha kii dheeraa labadan garabna halis weeye marka adoo ilaahay caabuday inaad sidii macatabka u istaagto ood macatabiye noqoto maxamediya laguu ogaaya halis weeye marka waa hawl khatara macaanida loo diiday ee loo nahayey fuqahadu iyo culamadu wax badan bay sheegaan wadaadda waxay dheheen waxaa loo diiday ahlu naarkaa ku nasta ahlunaarka marka la naaro ee la afuufo ee la shido bay inta nasiya ka dhigtaan ruux muminoo naar ka carray ilaahay baryahaya inuu ahlunaar isu ekeysaya lama ogolo culmo kale waxay sheegeen oo taabiciin badan ay ka mid yihiin saxaababa ay ka mid yihiin yuhuudda iyo nasarada sidaa u tukaday dheh ayaga qaabkaa u tukada o gacmaha u qabsada marka in gaalada la khilaafana waynu isku ogeyn macaani badanba waa la sheegaa almuhim waxaa weeye nabigaa ummadda ka reebay yaan lala imanin ama tashabuh gaala ha noqoto ama dhaqan ahlunaar ha noqoto ama macno kale baa ku jire baabunadari ilaa mawdic sujuud wuxuu baab yahay in la fiiriyo meesha aad ku tukanayso iyo walkhushuucu in la xasilo salaada lagu xasilo aan indhaha la taagin oon meelaha la firfiirinin madaahibtu markaynu soo khulaasayno madaahibta badankood waxay qabaan markaad salaada gasho gobta aad ku sujuudaysa wejigaad aad dhigaysa fiiri si indhaha usoo urursamaan xaggana aadan u bixin oo maqano joogaadan u noqonin markaa sidaad tidhaahdo wixii marhaya baad isha la raaci oo kii kalead la raaci oo xaggaad fiirin oo hanqorarsan marka qaarkood marka shaydaankuna uu kuu kabageli waa halis wey laakiin markaad meeshan fiirinayso xoogow indhaha way urursan yihiin qalbigaaduna inta badan bixi mahayo salaadana sahwi badan kaa geli maayo marka shaaficiyada xanaabilada xanafiyadu aar اfuqaha waxay qabaan annadaru ilaa mawdici sujuud baa sunno ah maalikiya waxay qabaan qibladaa la fiirin bay qabaan halkaasaa la fiirin cirkay dhulku meesha iska qabtaan baa la fiirin bay maxaa u daliishateen waxaan u daliishanay saxaabadu waxay nabi maxamed markuu tukanayo duhr iyo casar inuu qur-aan akrin waxaan ku garan jirray garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa mar hadday garhka dhaqdhaqaaqiisa arkeen waxay dhaheen maalikiyu waxay taa kutusaysaa nabigay fiirinhayeen nin hoos fiirinhaya ruuxa ka horeeya afkiisisuu leeyahay inuu wax akrinhaye inuu daamanka dhaqaajiy inuu dibnaha dhaqaajin miyuu arki karaa mayay dhaheen taa macna waxaa weeye saxaabadu nabigay fiirin jireen bimacnaa qibladay fiirin jireen walidaalikay ogaadeen nabigu inuu bishimaan dhaqaajinayo o wax akrinhayo halkaasay degid kale mahay halkaasa ku dhegeen halkaas ayay ku dhegeen ayib midda kale waxay dhaheen qiblada in la fiiriyo waxaan u taaganayso ayada ayadaan qaabilay ayada waa inaa lagu fayaxiyay leeyihi ayagu macaanidaasay ka hadlaan maaliki maalikiya waa laga xoog badanya maalikiya waa laga xoog badanya wa kaana sala allahu alayh waali wasalam idaa sallaa markuu tukanayo idaa sallaa markuu salaad galaa loo jeedaay طacطaca ra'sahu madaxiisuu foorarin jiray aaraaso madaxuu dagalku laalaadan jiray wey khushuuc baa ku jirta waa inaad fuursato sidaa tiraado madaxa aad soo celiso ood cerka firinin xaggana adaan firin aad sidaa tiraado warama waa geni jiray bibasarihi araggiisa iyo indhihiisa naxw alardi xagga dhulkuu fiirin jiray naxw alardi ay jihat alardi dhulkuu fiirin jiray hoostiisa xadiidkan adugu daara qudni iyo bayhaqi iyo dahab ibnu rajab waxay rajaxaan inuu yahay mursal xadiidku waa min xadiii ibni siriin can abi hurayra can abi hurayra sida raajixa min xayu sinaaca alxadiiiya xadiidku waa mursal oo inaan abu hurayre laga warin nabi maxamed aan loo tirinin baa sax ah laakiin ibnu siriin baa nabiga u tiirin jiray maxamed ibnu siriin rasuulka ilaahay baa sidaa dhihi jiray sidaasuu samayn jiray buui sheekh albani hawshaa marka gar iyo xujo ku noqon mayso oo ibnu siriin cinda almuxadiiin maraasiiluhu صixaax wa maraasiilu ibni siriin wa ibraahim الnaqaci wالshacbi iyo jamaaco noocaasa mursalkoodu waa ka saxiix mursalo ibnu siriin waxaa laga soo qaadaa cinda almuxadiiin inuu lamid yahay kalmawsuuli xadii mawsuuli lamid yahay mawsuuli hadda mursal hadda waa lasoo barta bayqunida waa lasoo jacbirsadaan marinhaya aniga lama weydiin karo marka ibnu siriin yaa wuxuu odhan jiray wa habata ana rasul lah sal slam kaana idaa sallaa طaطa'a ra'sahu laba dhinac buu marka xadiidku ka xoog badan isagoo mursala yuu khatar ka noqonaya weliba uu la xoog yahay mawsuulkii dhanka kood waxaa weeye maraasilu ibni siriin waa saxiixatun cinda alxufaad dhanka labaadna waxaa weeye xadiidka mursalka ah wadaadkii irsaday ku dhaqmo ou qaato waxaa laga soo qaadaa inuu yahay tasxiix raawigu wuxuu leey wa kaana bnu siriin yuxibu anlaa yujaawiza basarahu musalaah anlaa yujaawiza basaruhu musalax ama anlaa yujaawiza basarahu musalax wa abatna wuu yidhi mar laba ibnu sariir wuxuu yihi wa kaanuu yastaxibuuna saxaabadu waxay jeclaayeen anlaa yujaawiza basaruhu musalax ruuxu in araggiisu uusan dhaafin meeshuu ku tukanayo ood agga aad u taagin marka xadiidku waa sugan yahay laakiin min xayu sanac waa mursal laakina waa mursalun ka saxiix min jihatayn min jihat in la xujaysto maraasilu ibnu siriin cinda alxufaad iyo in ninkii mursilkaa ee xadiidka irsaalay uu ku dhaqmay saxaabadan u tiriyey xaggana uu samayn jiray ummadana fari jiray walamaa dakala alkacbata kacbada markuu galay maa khalafa basaruhu mawdica sujuudihi xataa kharaja minha soo saa idima dhigno muusan kadib marin wey muusan kadib maa khalafa basarhu muusan kadib marin araggiisu mawdica sujuudi meeshuu ku sujuuda inuu fiirin hayo xataa kharaja ilahu nabigu ka baxay minha min alkacb uu ka soo baxay xadiidkan wuxuu ku yimaadaa min xadiid caaisha ibnu khusayme iyo xaakim baa saxiixiya abu xaatim araasina waa xadiid munkaruu yidhaahdaa dahabina sidaasuu ku raacay raasi uu sheegay marka xadiidka caaisha sanadkiisa marka la fiiriyo abu xaatim araazi baa ku gar leh laakiin shawaahid dhowr ayuu xadiidku leeyahay sheekh albani asalka uu ku tilmaamay marka intaasuu ku sugnaan baan moodaa wa qaala wuxuuna yidhi laa yanbagii ma habboonu nabigu dhihi jiray sal lay slam an yakuuna inuu ahaado fi lbeyti kacbada gudaheeda shay-un shay inuu ku jiro kacbada gudaheeda ma habboona mana fiicno yashqalu mashquuliyo hawliya almusaliya can salaati baa loo jeedaa beytka iyo kacbada dhexdooda in laga helo ma ma fiicno shay mashquulinaha ruuxi musaligaha marka sawiraha ku yaalla kacbada gudaheeda wankii lagu furtay nabiyullaahi ismaaciil baa ku sawireen ibraahim iyo ismaaciil bay sawirkooda ku dhegeen quraysh iyo jaahiliyadii waxaas um nabigu wakii ka tartire baabiiyey ayib marka masaajidda iyo meelaha lagu cibaadaysan sawiraha dadka mashquulinhaya iyo bilicda aad u quruxsan iyo xararka dadka waxaaso dhan lama ogolo laa ynbagii fi shaarici waa lafdi culus yaxrum iyo laa yaxil ata way ka adag tahay laa ynbaii hadday hadal caadi ku timaado ma xoog badno ma haboono wey laakiin maa ynbaii iyo laa ynbaii hadday ku timaado fi kalaam اllahi wa kalaami rasuulihi waa min ashad siyaq الtaxriimi wاlmanci wma ynbaغii lلraxmaani an yatakida walada wma callamnaahu الshicra wma ynbaغii lahu hada laa ynbaغii lilmuttaqiin laa ynbaغii fii sunati muxamadi wa kalaam اllaah waa xoog badan tahay waxaa loo isticmaalaa shayga mustaxiilka ah ama aad iyo aad sharcigu u diidan yahay markaada la skaga ilaaliyo baydkii haddii la yidhi kacbadii ma banaano ama lama ogolo wax mashquuliya ruuxii muslimka ee tukanayay inuu dhex yaallo masaajiduna sidaasoo kale wey rooga la dhigay waa in laga fiirsado roog baleen ah oo hal midab ah oon xarxardhanayn oo dadkaan mashquulinaynin balaa maanta ba fiirno dhibarka agge laga keenay muxuu ahaa oo dib furno guriga ma dhiga taaba afdhi oo lama ogolo dadku ma ogtahay bini aadamku naftan shaydaanba waa joogaa naftuna addunya iska jeceshahay xararka haday aragta indhaha la raacaysa waxaa fiican bahal beleen oo hal midab ah in la dhigo qolya waa aan yaman ugu tagay oo <laughs> yamaniyiin meel maraakisa joogay masaajidda waay dhn in roog la dhiga bidca wey masaajidka waa la dhisi waa la sibdhin mutileel ama shamiito fiican baa si fiican loogu simin sidix ba laga dhigi salax oo kale ah hal shayna dhigi maayaan mara yar ma dhigahayaan karbaash iska daarooge qadiifad salli ma dhigahayaan markaasaa boorka ka kacaya masaajidka kabihay la soo gelahayaan markaskii dambaaja sheekh muqbil uu joogi jiray waa aan tagay afar habeen aan joogo waad la yaabaysa adoo sujuudsanoo tukanhaya yaa nin kabaa baf baf baf ku haya agtaada ku istaagay sanka boorki baa buf kaa geliy sanboor ninka qaba fiix buu la kacahaya taana waa rafaad haddee taana waa lagu baabi'i ayib ajiib waxaan ku arkay soomaalidu ma og tahay soomaalidu waa qoys aad u khayr badan weey markaad fiiriso kitaabka qur-aanka aad bay somaalidu u ixtiraabaan waxaad arkaysaa aan ku arka qolyahaas kitaab qur-aana meesha bukhaari iyo muslim buu saas u dhulganaya wuxuu kor saarahaya kitaab qur-aan uu akhrisanhayo asagoo kaba qabo ag taagan yahay garab istaag waxa laga yaba inuu ku istaago barkood baa laga yaba inay ku tirsadaan afartee maalmood la joogo waan isku rafaanay kuwii soomaalida meeshu war sidan waa maxay wadaada waxaa le waxaa kugu dambeeya baqaaya xoogow xoogow waa kugu dambaysa waxay ugu dambaysay wixii ixtiraam darro weeye iskaga taga yacni waa rafaad waa rafaad masaajiddu ha laga ilaaliyo xarxararka iyo quruxda zaa'idkaa ee dadka mashquulinaya taa macnaheedu ma aha xerigeel ha laga dhigana ma aha wa qaala sal lla alay slam wa kaana waxaa nabig sal sl yanha ummadda kii ka reeba can rafci اlbasari ila الsamaa indhaha cirka in loo taago cirka in la fiirsho wayuakidu waana adkayn jiray nabigu fi nahyi ka reebidda layska reebo can rafci basri ila asamaa cirkan in la dhowrana aad buu nabigu udhudhuujiyey ummadda waa ka reeba xataa qaala ilaa uu yidhi layantahiyanna way ka harahayaan aqwaamun qolyo yarfacuuna kor u dhigayaan absaarahum araggooda ila samaa cirka fiirinaya fi salaad salaadda gudaheeda aw amase laa tarjic u soo laaban mayso ilahum xaggooda absaarahum araggooda usooba laaban maayo waa habaar ama ilahay ha ku ciqaabi marka waaba khalis wey indhaha inuusan lagaaga dafin ama lagaaga qaadinba hoos fiiri wey khushuuc baa loo baahan yahay indha taagiddu xoogow kibir iyo santaagiddu iyo isbahanbihin la'aan baa ku jirta khushuuc iyo tadallul iyo istikaana inay kaa muuqatal raba ood hoos fiiriso ood hogato ayb inaad madaxa taagta ma ah wa fii riwaaya riwaaya waxaa ku jirta kale aw la tukhtafana waxaa la dafi oo la qaadi absaarum aragoodii baa la qaadahaya وفي xadيiثi آakhara xadيid kale waxaa ku yimid فaidaa صalaytum haddaad tukanaysaan falaa taltafitu ha gaardaymoonina gaardaymoodka iyo gadaama dhagabadku lama rabo falaa taltafitu faإn اllaha subxaanaه wa taعaalى yanصibu waa qotominaya ama waa qaabilinaya wajha wejigiisa liwajhi cabdihi addoonkiisa wejigiisa buu qaabilinayaa fii salaatihi salaadiisa gudaheeda intuu ku jiro addoonku maa lam yaltafit haduusan gaardaymoonin ama uusan jalleecin dhinacyada idan ilaahay baad qaabishay waa ku soo qaabilahaya ilaahay xurmee oo salaadada xurmee oo shareecada xurmee gaardaymoodku waxay tusaysaa ixtiraam la'aan quursi bay tusaysaa sabab wadaad haddaad xurmaynaysa markaad la fadhido isagoo hadlahaya ama ku war kuu wada haddaad xagga iska fiirso telefoonka aad yar kiciso oo maxaad u arkaysaa ixtiraam darra ma tahay waalidkaa oo kula hadlay inaad meelaha iska fiirisood xoqotay say tahay ay nin mas-uul ah oo adiga kaa sarreeya ood ka cabsanayso markaad hortoogto m mindhaha taaga ood gegi ood fiirin asaga mise mise waad meelaha waa gardaymoon sida dawacadii abada tacdiim iyo ixtiraam baa lagaa rabaa mawduuc sujuudka fiiri foorarso khushuuc kaa muuqato gaardaymoodka iska ilaali fain allaha yansibu wajhahu liwajhi cabdihi fii salaati maa lam yaltafit kutub alcaqaa'id ha loogu laabto tafsiirka xadiidka anu waxa iga khuseeya daahirkaa kore hadda wa qaala aydan mar kale wuxuu yidhi can italafuti gaardaymoodka iyo milicsiga nabigu wuxuu ka yidhi ikhtilaasun dafid weeye yakhtalisuhu shayطaanu shaydaanku uu ka dafahayo min salaati اlcabdi addoonka salaadiisa adoo mararka qaarkood waa arkaa si khiyaar aanadan lahayn saasaad dhihi shayaan baa la kacay qayb dhan oo salaadaadii ah uu ku waswaasiyey mashruuc buu kugu furay tash marka xisaab buu la kacay markuu qayb fujistay fujiskii baad dareemaysaa saasaad leedahay adoo agga yidhi baad waliba inta badiixaa loo boodaa asagaa aadaan u maynaya baalka agga u dhaqaaqa ikhtilaasun dafid weeye shaydaanku u dafay yakhtalisu uu ka dafahayo ashayطaanu min salaati اlcabdi addoonka salaadiisa wax ka qaatay uu kala cararay sidii nin xoolo la joogo waraaba neef kala cararay meeshuu u dhaqaaqay soo u boodi maayo adna meeshii salaada loola dhaqaaqay baad oroday marka aad halaskaga ilaya laga taxadaro wey wa qaala sal اla alay slam rasulka ilah wuxuu yidhi laa yazaalu اllahu ilaahay ka zuuli maayo muqbilan inuu ku jeedo oo soo qaabishan yahay cala alcabdi addoonkii waa ixtiraam iyo weynayn addoonka rabbi weynaya addoonka daciifka rabbi abuuray buu ixtiraamhayaa ayb cala alcabdi addoonku inuu soo qaabishan yahay fii salaatin intuu salaadda gudaheeda ku jiro maa lam yaltafit hadduusan gaardaymoonin faidaa sarafa hadduu leexiyo addoonku wajhahu wejigiisa ilaahay ka leexiyey qibladii ka leexiyo insarafa canhu alla asna waa ka jeedsadaa wanahaa can alaain saddex buu nab ilahay ummadda ka reebay wanaha sal slam can alaain saddex umadda waa ka reebay can nuqratin kawin la kawiya salaada sujuudi nuqradu waa kawin soomaalida qoolleyda iyo digaagta iyo markay wax cabbaahan shimiruhu saasay ugu dhufanayaan waxay gurbinayaan ama qadanayaan oo kale saasay leeyihin si sahlan oo la dafan bay u qadanayaan afkoodii baa dhuuban oo wax saa usoo godan oo way inay wax gurtaan baaba loogu talagalay waad aragteen marka sujuuddaadii sidii shimbir wax guranaysa ama digaag wax guranaysa ka dhigina ku xasil oo wejiga dhulka qabadsii oo ku nab weliba can nuqratin kawin buu nabigu umadda ka reebay ka nuqrati diigi kawinta diigoo kale ah digaag oo kale ah ama iyo wa iqcaa'in fadhi fadh fadhi e, daanyer daren daanyarin bn fadhi ay weeye iqcaau waa kadoloobsiga kadoloobsiga sumata in salka inti la dhigo lugaha la qotonsho jilbaha lasoo laabo wey sida eygu u fadhiisto eygu sumad arag eygu besma libaaxa u fadhiisto eygaa u fadhiisto bisada u fadhiisto wax wal dugaagoo dhan baa u fadhiista xaga laabanta ma laha dugaagu inaad aragteen halkan ma laha cumaacumta bisa laabanta iyo halkaas cududaa kore iyo halkan bay jeenigood ka laabmaa soo ma taqaanaa middan may laha markuu fadhiisanaya markii eygii wax la halmaalo qaarka dambu ku fadhiisan lugaha dambana wuu laaban kuwana wuu qutamin marka salka intaad dhigato labada gacmood inaad meeshan dhigato lowyana soo taagtaa la diidan yahay sidaa hadda xuseen qalaaf u fadhiya w hmm, sidaas lama ogolo sidaas wey wa iqcaa'in fadhi daanyeerayn oo ka iqcaa'i lkalbi eyga fadhigiisaoo kale ana lama ogolo waa nabiga ummadda ka reebay daanyeerkuna sidaas u fadhiistaa aragtay asagoo laftirkiisu xagashiisuna xagashu ma laabanto waa isku mid waltifaatin gaardaymood buu ummadda nabiga ka reebay ama milicsi kaltifaati thaclabi dawacadoo kale ah dawacada say ugaadday mooto dawacadu maantula saasay ku hayeen markay socoto ma aragtay way taxadar badan tahay cadow badanna way leedahay marka waa hadiyo koor waa waa waa heegan wey iyadu intay ordayso xaggay fiirin waxay ayado afka ku dhufatay iyo waxay dishay iyo wax iyada daba socdo waxaas o dhan bay fiirinaysa marka aduguna saa ha yeelin wey xadiidkaani wuxuu ka yimid xadis abi hurayra oo ka yimaadaa xadiidkan waa naha can alaain ah dacfi baana ku jira sanadkiisa laakiin shawaahid badan buu leeyahay saasuna sheekhu ku xoojiyey hada bilahi towfiiq